بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد رواية السيرة النبوية بتأليف الدكتور أكرم ضياء العمري waxaa maanta biidni illaahi subxaana wa tacaala meesha ka bilaabanaya heerkii ugu horeeyey ee baaqa diineed ee uu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ka bilaabay maka fi lmarxala almakiya intii markaa meesha la joogay waxaan tilmaamaynaa sida mu'arikh walbaba iyo dadka iyagu yucnown bialkitaaba fi asiyar walmagaazi wax ka qora siirada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo maghaasidiisaba ay tilmaamaan in marxalada ama dacwadu inay soo martay heerar kala duwan heerkan haddaanu ka hadlaynaa waa heerkii ugu horreeyey ee ah marxalatu addacwati assiriyati heerkii baaqa diineed ee qarsoodida ahaa ee markaa ashuunku adinkii ahaa oo in faraku tirisihii iyadu ay ogeyd rasuulka sala allahu calayh wasalam dacwadiisuna marka kan aanay iyadu ahayn mid iyadu soo shaacbaxday amaba bulshada inteeda kale si buuxda oo baahsan ula falgashay aanan ahayn laakiinse ay jirto alxajaraat alasaasiya ama labanaat alasaasiya dhagaxyadii asaasiga ahaa ee wax lagu duldhisi lahaa baa la dhigay marka biidni illahi subxaana wa tacaala waxaan ku baran doonaa kow dacwadunu siday u bilaabatay qabaa'ilkii markaa deganaa makal mukarama siday u marxabaysiiyeen dadkii ugu horreeyey ee saxaabatu rasuulillahi sal alla alay wasalam ee dacwadan iyagu markaa marxabaysiiyey waxaanu ka hadlaynaa jinkii waqtigaas soo islaamay kadibna addacwa aljahriya iyo maraaxil kaloo marka iman doonta wuxuu leeyahay kaatibka xafidahu اllah badأت الdacwaة الإسlaamiyaة bimakata siriyة aلdacwa الإسlaamiya waxay ka bilaabatay maka iyadoo sir ah isku dabcad manihi badأت الdacwaة الإسlaamiyaة bimakata siriyة waxay ka bilaabatay aلdacwa الإسlaamiya maka ayay ka bilaabatay si sir ah oo qarsoodiya ويxadid بن إسxاaq والواqidiyu hadihi الmarxalaةa bثalaaثi siniin ibnu isxaaq iyo waaqidiba oo laba iyagu mu'arikhiin ah waxa ay ku xadidayaan marxaladan iyada ah ama heerkan ma aragtay baaqa diiniga uu ahaa mid isagu qarsoodi ah bihalaaثi siniina saddex sano waxay leeyihiin saddex sano ayuu markaa ahaa ama marxaladii dacwa siriya saddex sano ay ahayd waxadadaha balaadiriy biarbaci siniin balaadiris isagu wuxuu leey may afar sano ay ahayd wa kana almujtamacu almakiyu sha'na sa'iri aljazirati alcarabiyati yactamidu fi tamiimih yactamidu fi tandiimihi cala alqabaliyati mujtamaca makiga ahna sha'na saa'iri aljazirati alcarabiya ay ka sha'ni waxay ku kordhigan tahay nasculkhaafidkii sida aljaziira alcarabiya oo dhanba ay u ahayd yactamidu fi tandiimihi cala alqabaliya waxa uu nidaamkiisa uu ictimaadayey ee uu cuskanayay wax lagu magacaabo qabyaalad fahiya alwaxdaة الاجtimaaciyaة والsiyaasiyaة ويctamidu fi talaaxumihi clى alcaصabiyaة الqabaliya fahiya alati tashudu abna'aha ilى bacضihim waana alwaxda alijtimaaciya wالsiyaasiya waana waxdada keliya meesha ka jirtay iyadu bulshadeed ee siyaasiga ahayd wuxuu kaloo dadka say isu haystaanna waxaa aad iyo aad runtii loo kobcin jiray waxaa lagu magaca caatifada qabaliyadda ah oo aad iyo aad bay qabaliyaddu markaa meesha ugu jirtay casabiyad aad iyo aad u xoog badanba meesha jirtay waana midda keliya ee isku haysay dadka markaa u dhashay meesha ama qabaa'ilka u dhashay ilaan sideedaba waad garan kartaan badana mujtamacu markuu yahay mujtamac isagu noocan ma iska badawi ah ama uu yahay bidaa'i iska ah wuxuu aad iyo aad u cuskadaa wax lagu magacaabo qabyaaladda qabyaaladuna waa waa the only chemical substance ee wax isku xiri karta oo bimacnaa dadkii marka la yidhahdo qofka isagoo wax diidan oo waxaan ogolayn ama fakerkiisu meel kale uu yahay marka la yidhaahdo la tilmaamo bahashaa loo taabto oo nabarada la isugu aadiyo waxaad arkaysaa kii suuqa ku jirana waad arkaysaa kii kale wadaadka waad arkaysaa kii inta jooga waad arkaysaa waa tan keliya dadka markaa isku keeni karta taa marka waxay ahayd midda keliya ee bu'da u ah ee isku haysay bulshada inteeda kale marka waxaad arkaysaa haddii waqtigana la keeno tii un baan kun iyo shan boqoloo sanad gadaal u noqonay walamaa kaanat makatu takhdacu liqabiilatin waaxida hiya quraysh bifuruuciha alarbacata cashar فقد بدأت هذه الفروع العشائر وحدات ذات فقد بدت هذه الفروع وحدات ذات كيان خاص wuxuu leeyahay maka hal qabiil un bay ka dambaysay oo lagu magacaabo quraysh qurayshna waxay ka koobnayd afar iyo toban oo waxay ka koobnayd furuuc kala duwan oo qabaa'ila marka furuucdan iyada ah waxay u muuqatay inay tahay waxadaad daata kayaanin khaas farci walbaba keligii ayuu taagnaa uma baahnayn qolo kale marka inuu ku tiirsanaado awood gaaru lahaa awood bulshadeed oo gaara mid dhaqaala oo gaara mid siyaasiya oo gaara laakinaha mutaxaalifatun daakhila alkayaani alcaami liquraysh laakiin waxaa isgaashaanbuurays weyn uu ka dhexeeyaa kayaanka guud ahaaneed meel baa laga wada xukumaa meel baa laga wada xukumaa quraysh ayaa taital u ah laakiin qolo walba meeshaydai taagan tahay hoos hoos ayaa marka waataad howlahaad maqashid weeye eh, kor baan isaga nimaadnaada iyo ma aragtay masamada laga soo degay mataqaani hoos baa la yska haystaa wa kana almutawaqacu an yantashira alislaamu fi alcashiira alatii yantasibu ilayha rasuulu sala allah alay wasalam waxaa la filayay marka inuu islaamku aad iyo aad ugu dhex baaho oo ugu faafo qabiilada rasuulka salى الlahu عalيه wasalam qabiilka uu rasuulka sal اله alيه wasalam uu ku abtirsado taasaa hartilfilayay ثuma fii qurayشhin haddana quraysh uu ku baaho alatii yantami ilayha akhiirا oo meesha dambe isaga iyo meesha uu ka soo jeedaba markaa ay ku biyo shubtaan walakin yulaaxaظ ana اntishaara اlإslaamiya lam yartabit bاlcaصabiyaةi اlqabaliya laakiin waxaa la dareemi karaa amaba haddii loo kuurgalo la ogaan karaa islaamku inuu faafo kuma xirnayn alcasabiya alqabaliya wala alcashaa'iriya midda iyadu markaa tol tolka ku salaysanna maahayn falam yakun nasiibuhu min afraadi bani haashim acdama min baqiyati cashaa'iri quraysh nasiibka islaamka uu ku lahaa isadka uu ku lahaa reer bani haashim afraaddooda marka loo baxo kama weyneyn dadka kale ee quraysh waxay ahayd marka afar iyo toban farci weeye oo quraysh soo hoos gala waxay farca nebiga sal alla lay slm ku abtirsado reer bani hashim inay dadka ugu badnaadaan mar haddii arrinku uu taagan yaha toltol iyo qabyaalad hadday taagan tahay laakiin wuxuu leeyahy may islaamku waa ka duunaa maxaa marka caqiide ay timaado marka dadka la kala hufo markuu diin u yimaado marka la kala hufo weeye maxaa qabyaalad iyo diinna meel ma wada geli karaan oo ninkan markuu yidhaha rasuulkaan ku dabafaylaya bahasha waa inuu ku soo baarkan gareeyo meesha kabaha la dhigo laakiin bahasha intuu wato macquul maaha inuu diin marka lasoo galo marka wuxuu leeyahay waxaa adkayd ama aad bay runtii eh, yani reer bani hashim dadka way ka yaraayeen oo ragga kale eh, qabaaisha kale kasoo jeeda kasoo jeeda marka lala babar waxba maanay ahayn wain kana banu hashim lakiin arrin kale iyaga u taagan yihin marka wain kana banu hashim yatacaatafuuna macahu akar min siwaahum laakiin way la tacaatufayeen garabkiisay taagnaayeen in ka badan inta dad kale ay samaynayeen lakin hada التacaطufa lam yajurahum ilى الdukhuuli fi اlإslam tacaatufkan iyo simbathigan ay muujinayeen iyo waxa kan garabtaanaanta ay garab taagnayen rasulka sal lla alay waslam arrin markaa usoo jiidamahayn islaamka inay soo galaan bal maata kabiiruhum wa aqwى munaasiriihim lirasuuli salى اllahu alيه waslm wahuwa abu طaalib duna an yadkhula fi اlislam kooda ugu weyn uguna noocan maa garab taagnaanshaha badan rasuulka sala allahu alay wasalam u hiilin jiray waa abu aaliba wuxuu geeriyooday isagoo islaamka aana soo gelin idan iyagu xaggaasay taagan yihiin waxay lehin rasuulka miyaa la dulmay bahashii baa taabanaysa marka qabyaaladii waa waa kacayaan rasuulka miyaa wax la gaarsiiyey de rasuulka xaqoo wata xaqiisa isaga u gaara shaqadeenna ma marka hunaa marka waa masale iyadu marka eh, maaragtay aad iska dareemi kartid khaasatan eh, mujtamacaadka iyagu marka arrinkan ku salaysan way fahmi karaan meesha wax u socdaan لقد انتشر الإسلام في المرحلة المكية في سائر فروع qrayشhi بsuرaة متawaaزiنة iسlaamku waa uu faafay intii lagu jira marxaladii iyadu makiga ahayd fii saa'iri furuuci quraysh quraysh furuucdeeda kala duwan oo afar iyo tobanka ah oo marka laga reeba reer bani hashim aad buu islaamka ugu baahaya bisuuratin mutawaasina hab markaa isku dhigmi karta duuna an yakuuna liixdaa cashaa'iriha hiqalun kabiirun fi dacwati اljadiida iyadoo meesha aanay jirin koox gaara oo iyagu markaa culays gaara ku lahayd dacwada yacni ma jirin reer gaara oo farta lagu tilmaami karo la dhihi kara iyagaa meeshii dhan say dareeyey bal furuucdaasoo dhan marka laga reebay kuwii nabiga sal alla alay wasalam dhammaantood amaba ma aragtay dhammaantood isku soo duubduub xataa bima fii dalika banu hashim baa ula jeeda marka la isku soo duuduubo haddii qoladan ay toban ay ka soo islaamin kuwana toban baa ka islaamin kuwana toban had kuwan hadday boqol yihiin kuwana boqol kuwana boqol waa loo wada sinaa weeye meeshii la filayay reer banu hashim in annasiib alawfar inay ku yeeshaan oo dadka ugu badan iyaga ay ka soo baxaan maadaama casabiye ay jirto ayaa haddana waxaa la yidhi arrin markii islaam laga hadlayo baashaasu ma shaqayso waa dheemish meesheeday fadhiisataa wahiy ah, aahiratu wahiy aahiratu wahiya adhaahira mukhaalifa liطabiicati alxayaati alqabaliyati aanadak wa hiya daahiratun dhe markaas wa hiya daahira meeshay ku qoran tahay waa inaad aliflaanta ka tuurtid wahadihi daahira ola jeeda wahadihi daahira dheh aliflaanta waxbaa ka tuuran hadihi baa taal wa hadihi daahira daahiradan oo tana ifafaalahan markaa muuqday mukhaalifatun liطabiicati alxayaati alqabaliyati aanadak waxa ay garab marsan tahay nolosha qabaliga waqtigaa jirtay aad bay runtii ugaga duwan tahay maxaa yeele saa وهي إذا فقدت وهي إذا أفقدت الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبلي والعصبية القبلية لحماية الدعوة الجديدة ونشرها فإنها بنفس الوقت لم تؤلب عليه العشائر الأخرى بحجة أن الدعوة تحقق مصالح العشيرة التي انتمت إليها وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى wuxuu leeyahay marka nidaamkan qabaliga ah waxay ahayd inuu dacwada u faa'iideeyo oo reer banu hashim oo dhanba aanay kala harin qaatibatan ay yidhaahdaan ma maxamed ninka wax sheegaya haa baaqa diiniga ma isagaa wadahaa nin inaga dhagashay soo maaha dhammaan hiili hoobe xoog iyo wax alla wuxuu u baahan yahy waa la garab taagana saabay ahayd marka wuxuu leey tii horta lama helin haddana wuxuu leeyahay haddii nidaamkii qabaliga ahaa aanu waxba u faa'idayn dacwadii waxba aanu u faa'iideyn oo dacwada aanu ilaalin oo dacwada aanu baahin haddana arrin kalena waa lagaga badbaaday oo ah qabaa'ilka kale kuma kicin oo qabaa'il kale goormay soo kici lahaayeen waxay soo kici lahaayeen haddii la arki lahaa reer bani hashim oo dhan oo nebiga sal alla lay slm ku dabafaylay inta isaga u nisba sheegto dhan oo meesha taagan marka waxaa la dhihi lahaa war arrimahan dana gaaraa ku jira reer gaaraa ku shaqaysta ma arkaysaan reer gaara keliya inay wataan oo hawlihii annaga aan garaaci jirnay soo ma reer gaara wata un baa la dhihi lahaa tiina waa laga badbaaday oo calaqal intana nafci laguma haysto dhibkoodana waa laga badbaada marka laa darara yani laa nafca walaa dur labadaba lama hayo marka islaamkana ma anficin oo dadkoodii ma soo gelin islaamka durna uma keeno qabaa'il kale kuma kicin maxay ku kacaan ilan waxaabaa la arkayaa dadki isaga xigaaladii ahaa oo aan diyaar u ahayn marka inay la saftaan taa uu marka tilmaamaya fainaha binafsi اlwaqti lam tu'alib calayhi alcashaa'ir اlأkhra kuma yandirin oo kuma kicin cashaa'irta kale ee qabaa'ilka kale bixujati ana adacwata iyadoo laga duulaya xujo ah inay dacwadanu tuxaqiqu masaalix alcashiira ay iyadu marka xaqiijinayso tolka kan ama cashiirada tan masaalixda marka ay wadato alati intamad ilayha ay markaa iyadu u sheegatay watacallii wa tucallii min qadariha sharafteedana kor u dhigayso calaa xisaabi alcashaa'ir اlukhraa iyadoo marka kuwa kalena marka aanay ka faa'iidaynin walacala hada alinfitaaxa almutawaasin cala aljamiic waxaa laga yaabaa infitaaxa kan oo ah dacwadan furan oo dadka dhanna ay u ay u wada furan tahay mutawaasinka ay tahay cala aljamiic iyadoo qolo gaara aanay ka faa'iidaysanayn acaana fi intishaari alislaami fi alcashaa'ir alqurashiyati alcadiida kaa ayaa wuxuu ku caawiyey islaamkii caawiyey oo wuxuu ku caawiya inuu islaamka uu faafo alcashaa'ir alqurashiya o dhan duuna taxafudaatin mutasilatin bilcasabiyati iyadoo meesha aanay jirin wax taxafud ah oo casabiya markaa la xidhiira wuxuu leeyahay marka arrinka kan oo ah in qabaa'ilka o dhan ay u siman yihiin qolo gaara aanay ku badnayn meesha qolo gaara aanay tiim baray culays fara weyn aanay ku yeelan arrinkaa waxa uu keenay in islaamku meel kasta uu gaaro qabiil walbana markaa dad fara badan ay ka soo galaan dadkii kuu tirinaya marka fa abubakr ibn sidiiq ninka leeyahay min tamiim reer tamiim buu ka soo jeedaa wa cuثmaan ibn cafaan min bani umaya reer bani umaya ka soo jeedaa wa zubayr ibn اlcawaam min bani asad reer bani asad buu ka soo jeedaa wa muscab ibn cumayr min bani cabdiddaar wa caliy bn abi طaalib min bani haashim وcمر بن الخطاaب من بني عdي وcبدالرحمن بن عوف من بني زهرة وعثمان بن مطعون من بني جuمح intaaba qabaa'ilkaasi kasoo jeeda arag waa furuucdii oo kala duunayd bal ina cadada min almuslimiina fi hadihi اlmarxala lam yakunuu min qoraysh bal waxaa la dad fara badan cadad fara badan oo muslimiinta ka mida quraysh ka mid maahayn ree quraysh maahayn qabail kale ka jeedeen hadda kuwan aan tirinay waa furuucdii kala duunayd ee qurayshu ay ka koobnayd oo tamiim iyo bani umaya iyo bani asad iyo bani cabdiddaar iyo bani hashim iyo bani cadiy iyo bani zahra bani jumx waa furuucdii qabaa'ilkii soo hoosgelayay quraysh bal waxaa la hayaa cadad fara badan oo muslimiinta ka mid oo fi lmarxala siriya iyadoo la marayo cadadka cadadka waxaa leeyahay waxaa ma ahayn keliya quraysh meelo kale ka yimideen miaal فcبدالله بن مسعوud min hudayl hudayl qraysh maaha وcتبة بن غزوان min mazin bsuu ka soo jeedaa mazin maaha qraysh maaha وcبداللahi بن qays min الأشعرiyin buu ka soo jeedaa وعثمان وcmاar بن yاsir min canas canasna wuxuu ka soo jeedaa min mudjiq min mudjix qabiil la dhaho وزayd بن xاariثةa min klb والطفayl بن cمر min dows وأbu dhr min غفاr وcمر بن cabس min sulaym وcاmر بن ربيcة min canز بن wائل وsuhayb الnmri min bani nimr ibni qasid raggaas oo dhan maaha rag quraysha ma ahayn laqad kana waadixا mundu اlwahlة الأulى waxaa caddayd marka markii ugu horraysay islaamka u yimid ana alislaama laysa khaasa bimakata wa qurayshan islaamka inuusan gaar ku ahayn maka qorayshna ku ahayn idan waxaa fahmaysaa islaamka laguu sheegayo waa shay samaawiya oo ilahay subxana wa tacala samada uu ka soo dejiyey waxyaabahan dadka markaa ka dhexeeya nambaradan kale dadka isku yaqaanaanna shaqo kuma leh islaamka saa darteed qofku markuu yihahdo muslim baan ahay ama uu yihahda muwaxid baan ahay ama uu yihahda caqiidaan aaminsanahay markuu yidhaahdo ninka caqiidada la aaminsan ee ku fakarka ah unbuu shiinsadaa kaasuu soo dhowaysaa haddii meesha uu jooga aabbihii oo markaa ka caqiida duwan hadduu joogo walaalkii oo ka caqiida duwan hadduu ay joogto hooyadii haddii uu jooga wiilu isaga dhalay intaba uma uma aba yeelayo laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi waاlyawmi اlآakhiri yuwaadduuna man xaadda allah warasuulah walow kaanuu aabaءahum aw ikhwaanahum maba dhici kartaba yani marba haddii iimaan u yimaado waa mas'alada ah yaa man tuwaali waman tucaadi masalada ku salaysan taha wey marka waxay ka mid tahay waxyaabaha inay duruusta ay noo noqotaay ay tahay oo noloshana markaan ku tabiiqin lahayn weli waxaan ku guda jirnaa almarxala asiriya haddana waxaan baranaynaa almuslimuuna alawaa'il meeshan waa muhiim inaan xifdinno magacyadan meesha ku qoran maxaa yeele taarikhda markaan sii wadno waxaa laga yaabaa in magacyada qaarkood aynan dib ugu laaban faahfaahintooda iyo faallaka bixintooda magacu marka in qofku waxaa wanaagsan si siirada aad u xifdisid magac walbaba inuu meel kugu qornaado almuslimuuna alawaa'il muslimiintii ugu horraysay islaamka soo gashay yadullu xadiidu badi lwaxyi xadiidkii badul badulwaxyigeenna soo maray ee dheeraa ee ka hadlayay waxyigii siduu ku bilowda wuxuu muujinayaa calaa ana khadiijata radia allahu canha kanat awala man carafa khabara nubuwati wa nusuuli اlwaxyi inay ahayd khadiija ruuxii ugu horreeyey ama ugu horreeyey ee aqoonsaday khabarka nebinimada iyo waxyigii inuu soo degay yaa kaga horreeyey markii ugu horreysa rasuulka sal ly sl jibriil la kulmay isagoo ordayso guriga ma iman oo le zamiluni zamiluni wa fii riwaayatin dairuni dairuni war iduuduuba war iduuduuba kadib war maxaa kugu dhacay kadibna waatu kaga warrama nabiga sal allah alay wasalam inuu jibriil ula kulmay inuu la kulmay ma aragtay lala hadlay kadibna waa tanay ay ula tagtay in adeerkeed ma aragtay waraqa binnowfil kadibna waa tanuu yidhi niyo waxaa ku yimid eh, ninkii ama malagii u iman jiray ambiyadoo kale ambiyadoo dhan u iman jiray wa annahaa sadaqat arasuula inay ahayd marka ruuxii ugu horreeyey ee rasuulka sal lla slam rumeeyey wa aasarathu ay xoojisay wa habbatathu ay sugtay wa khafafat canhu marka ay ka neefisay rasuulka sala allahu alيyh wasalam iyadaa marka garab taagnayd iyadaa sugtay waa tanay tiri lan yukhziyaka allahu abada inaka tasilu الraxim wataxmilu اlkal watuciinu calى nawaa'ib اlxaq hadallo fara badan oo cajiibay meesha markaa ka tiri iyadoo rasuulka sal ly slm markaa dejinaysa haraabat falaa haraabata marka wax shakiya kuma jiro an takuna awala man aaman inay khadiijo ay tahay ruuxii ugu horreeyey ee rasuulka sal ly slm rumeeyey kama yaquulu zuhri wa bnu isxaaq sida ay leeyihiin idan marka arrinkan meel ku qora yaa haddii lagu weydiiye man huwa awalu man aslama wa caanaqa hadihi dacwa can khadiija radia allahu canha hadalkama taagna waqad aslama caliy bnu abi aalib marka tirsa dadka waqad aslama caliy bnu abi aalib bacda khadiijata fi hada alwaqti almubakir caliy bnu abi aalibna khadiijo gadaasheed buu islaamay wuxuuna islaam waqtiga kan aad i aad u horreeyey faqad kana fi xijri nabiyi sal اlla alay slm qabla alislaami mucuunaة min rasuuli الlahi salى الlaه عalيه wasl abi طaalibi wa radda ljamiilihi cali bn abi aalib rasuulka sal ly slm gurigiisa ayuu joogay sababta rasuulka sal ly slm gurigiisa loo keena ma taqaan wax kala ma ahayn rasuulka sal ly slm waxa uu rabay inuu taakuleeyo abu aalib abu aalib waa tii wanaag fara badan rasuulka sal ly slm u galay faqad kana qaliila اlmaali kahiira اlciyaal marka abu aalibna dakhligiisa iyo waxa soo galay qarashka soo galay aad buu u yaraa caruurta u dhalana aad bay u badnayd marka wuxuu yidhi bal cali bn abi aalib iska soo kaxeeyo meeshayda hala keeno si markaa masaariifta iyo ugaga yaraato maadaama dakhligiisu aad aad u yaryahay fakaana awala adhukuuri islaaman haddii la weydiiyo lagu weydiiyo yaa ugu horreeyey raggii ugu horreeyey islaamo waa ka yay ahaayeen cali bn abi aalib yaa ugu horreeyey ninkii ugu horreeyo islaamay cali bn abi aalib dumarkana yaa ugu horreeyey khadiija bintu khuwaylad waqawa alxaafiظ bnu xajar an yakuna cumru caliyin radia allahu canhu xiina almabcaثi cashara siniin alxaafid bn xajar waxa uu aad iyo aad u xoojiyey in cali bn abi aalib goortuu islaamayay da'diisu inay ahayd toban sano toban jir buu ahaa waqad kaharat الriwaayaat اlwaahiyaة wاlmawduca xawla taxdiidi ywmi islaamihi wa salaatihi bywmi ثulaثاء bacda الrasuuli wa khadiijaةa byowmi waaxid riwaayaad fara badan oo aad iyo aad daciif u ah qaarkoodna la suubiyey oo laysku geeyey ayaa waxay ku soo aroortay iyadoo xadidaysa maalintuu cali bn abi aalib islaamay waxaasoo dhan qashinka ku tuur iyo salaadii uu tukaday maalin talaada ah buu yihi rasuulka sal alla alay waslam buu ku daba tukaday iyo khadiija hal mar bay ahayd waxaaso dhan wax kama jiraan wa annahu sallaa qabla almuslimiina alaakhariina sabca siniin iyo cali bn abi aalib in uu tukaday muslimiinta kale intaysanba salaad bilaabeen buu keligii wuxuu tukan jiray toddoba sano ayuu keligii tukan jiray وفضائل علي رضي الله عنه الhاaبiتة كثيiرة علي بن أبي طالب فضائشha ka soo aroortay inuu شharف badnaa runtii aad bay u badan tahay فlا يحتاaج إلى مثل hذا الكذب والمغاaلة uma baan marka uma baaهn علي بن أبي طالب in loo sameeyo beentan oo kale iyo ku xadgudubka kan waa howlihii shiicada ay aad aad u samayn jireen cali bin abi taalib keligii toddoba sana ayuu tukanayay intuusan qof bini aadama ah aanu tukan isaga iyo maaragtay khadiija iyo rasuulka sal alla lay slam maalin salaadii tukaday bacda rasuuli buu ku daba tukaday intuba waxay ka mid tahay waxyaabaha ay buunbuuniyaan dadka ku tarax tegay ee qadarinta ay qadarinaya aalubeytka oo shiicada markaa u badan faama abubakr radi allahu canhu sooma faama abu bakrin faama abu bakrin radi allahu canhu faqad istanbata bnu kahiiri min xadiidin صaxiixin fiih abu bakr islaamkiisa marka laga hadlayo ibnu kahiir wuxuu xadiid saxiixa kala soo dhex baxay in uu ahaa ina allaha bacahanii ilaykum ilaahay baa ii kiin soo diray ilaahay baa rasuul ma aragtay iga kiin dhigay faqultum waxaad i tidhaahdeen rasuulka alle kadabta waad beenisay wa qaala abu bakrinna wuxuu yidhi sadaqa wuu run sheegay wawaasaanii binafsihi wa maalihi nafsadiisa iyo maalkiisana uula garab taagnaa inahu أwalu الnaasi islaaman dadka kan ugu horeeya islaamo wey buu rasulka sal ly slam yidhi xadiidkan marka waa xadiid sugan marka waxaan leenahay faqad aslama wuu islaamay ahlu beyti abi bakrin biislaamih abu bakr markuu islaamana gurigoo dhan way wada islaameen islaantiisa islaamtay wax alle wxuu guriga jooga dhan way islaameen faqala qaalat caaisha radi allahu canha caaisha ka hadlaysa waxay tihi radi allahu canha lam acqil abawaya ilaa wahumaa yadiinaani diin waxay tidhi anugu markaan caqliyaystay waxaan ku caqliyaystay oo aan ma aragtay eh, ma aragtay ku wax gartay iyadoo labada waalid ee aniga i dhalay oo diinta islaamka markaa u hogaansano muslimiina saa markaa umaa yani caqliyaystay yani waxay leedahay ilan islaamkooda aad buu u horreeyey idan meesha xadiidkan saxiixa wuxuu tilmaamayaa rasuulka sal alla alay slam markuu le war waad beeniseen abuubakarna wuxuu yidhi run baad sheegtay maalkiisa iyo nafsadiisan inu ila garab taagnaa inahu awalu nnaasi islaama dadka kan ugu horreeyo islaamaba markuu leeyahay abubakr islaamkiisu inuu aad iyo aad u horreeyay taana waa laga qaadanaya wadahaba الzuhriyu ilى ana awala الnaasi islaama zuhri isagu waxa uu ku tegay oo aaminsan yahay dadka qofkii ugu horreeyay islaama inuu ahaa zayd bnu xaariثa mawla rasuuli lahi sal اla alيه wasalam ninkii rasuulka sal alay slam uu markaa mawlihiisii ahaa oo rasuulka uu xoreeyay ninkaasa ugu horreeyey baa islaamo buu leeyahay ونaظرا لأقوال الزهرiي في أنa أول maن أسلمa khadيiجة marka loo kuur galo ama la fiiriyo hadallada ka soo arooray زuهري oo ah ruuxii ugu horreeyay islaamay inuu yahay khadiija falacalahu canaa ana zaydan awalu man aslama min arijaali waxaa laga yaabay inuu ula jeedo zayd marka uu tilmaamayo inay ujeedadiisu ay tahay ragga marka laga hadlayo ninkii ugu horreeyay oo inuu yahay wayabdu ana alwaaqidiya ويبدو أن الواقدية أول man xaawala التwفiqa bayna qowlay zuhriy waaqidi ayaa ugu horreeyey ninka iswaafajiyey labada qowl ee zuhri idan zuhri hadda ka horba wuxuu noo sheegay in sida meesha ka muuqata waxaana soo martay kama yaquulu zuhri wa bnu isxaaq wuxuu noo soo sheegay qofkii ugu horreeyey islaamiyuu ahaa khadiija haddana wuxuu leeyay waxaa ugu horreeyey zayd waaqidii marka labada hadal buu iswaafajinaya wuxuu yidhi markuu leeyahay khadiija ugu horreysa xagga dumarka marka laga hadlayo markuu leeyahy zayd baa ugu horreya xagga ragga marka laga hadlay marka wuxuu isku dayay inuu marka iswaafajiyo waqad tataalat muxaawalaat الtawfiiqi wاljamci bacdahu bayna الriwaayaati alati tuxadidu asmaء awali الnaasi islaam kadibna waxaa israraacay isku dayidda ay culimmadu isku dayaan inay iswaafajiyaan riwaayaat fara kala duwan baa soo arooray hadda waxaan haynaa khadiija waxaan haynaa cali bn abi طaalib waxaan haynaa zayd bin thaabit waxaan haynaa ma aragtay zayd bin xaritha an dhehe waxaan haynaa ma aragtay abubakr riwaayaad tira badan culimadu marka waxay isku dayeen war waxa kan sidee loo kala hormariyaa magacyadan kala duwan sidee loo kala hormariyaa wa tadullu riwaayat صaxiixa riwaayad صaxiixay waxay muujinaysaa calى islaami sacd bn abi waqaas islaamka abu sacd ibn waqaas inuu islaamay wa annahu baqiya isbuuca ثaalitثa muslimi hal isbuuc buu wuxuu ahaa ninka saddexaad ee islaamay buu hal isbuuc aan lagu haysan isagaa marka wuxuu ku jiraa marka isbuuca wuxuu ku jiraa toobta freega ugu horeeya ee islaamay buu ku jiraa isbuuc dhan uma aslama aakharuuna kadibna dad fara badan baa ka daba islaama haddana waxaan haynaa khadiijo meel aan ku haydna oo zayd bin m zayd zayd eh, ma aragtay aan meel aan ku haydna bin xaritha iyo abubakar oo meel lagu hayo iyo allahuma mustacaan haddana waxaan haynaa sacd ibnu qaas oo laleeyahay hal isbuuc wuxuu ahaa ninka saddexaad ee islaama wqad nazla اqur'aanu qur'aankii wuu soo degay marka fii khabari islaamihi kama ahbara can nafsih markii uu islaamay sacd ibn اlqas qur'aan baa kusoo degay si isagaba uu sheegay isagaa ka hadlay wuxuu leeyahay markaan aniga islaamay oo aan islaamka aqbalay aniga sha'nigayga aayad baaba kusoo degtay aayadduu tilmaamay watanaa qisaduu nooga sheekeenay wuxuu yidhi xalafat umu sacdin hooyaday baa dhaar martay umu sacdin waa hooyadii anlaa tukalimahu abadan waxay dhaar ku martay inaysan weligii la hadlin xataa yakfura bidiinihi ilaa uu kaga gaaloobo diintan uu galay diintan maxamed uu la yimid ilaa uu ka baxo waxay tihi waxba ma cunaya bay tihi kula hadlimaya may bay tihi walaa ta'kula walaa tashrab waxna ma cunay waxna ma cabayn go-aankaa bay qaadatay waxay tihi sacadow intii aadba diinkan daba taagan tahay oo aad leedahay maxamed baa rasuula oo aalihadeena wax laga sheegayo anna waxaan ballankaaga qaaday inaanan kula hadlin waxna aanan cunin waxna aanan cabin qaalad marka waxay tihi hooyadii hadlaysa zacmat zacamta bay tihi ana allaha wasaaka biwaalidayk sacadow waxaad noo sheegtay diinkan hadda adiga aad gashay inuu kuu sheegay inuu ilaahay uu kaala dardaarmay labadaada waalid soo diinkan hadda aad gashay kuma dhihin labada waalid u ixsaan samee haa waana wa ana ummuk anna hooyadaa baan nahay wa ana aamuruka bi haada anaana ku faray diintan waxay ku tidhi labadaad waalid tixgeli qaala marka wuxuu leeyahay sacad oo ka hadlaya famakatu alaaata ayaam famakasad dheh alaaata ayaam saddex maalmood bay sidaa ahayd ilamana hadasho waxna ma cunto waxna ma cabta aayadna way soo deliishanaysaa iyadoo gaalada waxay leedahay qur-aanka wuxuu ku yidhi labadaad waali daryeel ana hooyada baa nahay markay daryeel xataa gushiya calayha min aljahdi ilaa ay ka miir daboolantay dhibka soo gaara dartii faqaama bnu laha kadib waxaa istaagay wiilay iyadu dhashay yuqaalu lahu camaara magaciisan camaara lagu magacaabaa fasaqaaha markaasuu waraabiyey biyo siiyey fa jacalad marka waxay bilowdo guda gashay markii xaaladda ay ku caddaatay tadcu calaa sacdin sacd inay habaarayso biyo yar markay ka batay oo biyihii la siiyey waad arki doonaa habka cuntada lagu siiyey yacni waxay bilowday inay habaar ay habaarto faأnzla allahu tacaala ilahay marka wuxuu soo dejiyey caza haalib ahay wajalla fi lqur'aani hadihi اlaaya aayaddan buu soo dejiyay ayadda waa maxay wawasayna alinsaana biwaalidayh xusnan insaankii waxaan u dardaaranay labadiisa waalid inuu markaa wanaajiyo wain jaahadaaka calaa an tushrika bi hadday laakiin dagaal iyo halgan kula galaan oo ah inaad aniga ilow shirki aad samaysid arrinkaa ha dhegaysan wey aayadda marka waxaa ku jirtay wa saaxibuhumaa fi dunya macruufan adduunyada soomah wanaaji laakiin waxa la wixii diin ah markuu arrinka caqiide uu gaaro waalidku waa gardaranya meelaha kaa istaageen ayaddu markaasi soo degta marka qaala marka wuxuu yidhi sacad oo sheekaynaya kaanuu waxay ahaayeen idaa araaduu an yuطcimuuha shajaruu faaha faaha bicasan uma awjaruuha waxay ahaayeen dadka markay rabaan inay cunto siiyaan afkeeda ayaa la kala qaadayay ul baa lagu kala qaadayay kadib baa cuntada loogu gurayay yacni heer ay gaartay madax adayg way soo taagantaha waxay leedahay sacad oo ilaa aad kaga gaaloodid maxamed anna hadal iyo cunis iyo cabid intooba marka waa iga xaaraam aayaddana way soo deliishanaysaa marka waa tan walxaadiثaةu tadul calى صalaabati mowqif اlmu'miniina alأwaa'il amaama alfitan اlmutanawicati alati tacaraduu laha dhacdadan iyada waxay muujinaysaa ad adaygii ay muujiyeen mu'miniintii horeeyey oo ay muujiyeen fitantan kala duwan ee ku soo banbaxday siday ugu gegsadeen ugu adkaysteen bay muujinaysaa kama tadulu calى anmaati اlmuwaajaha alati tajmacu bayna التأثيir الcaaطifiyi والضغط النafsiyi xiina wa bayna اstikdaami الqahri والquwati أxyaana أkhra waxay kaloo muujinaysaa siyaabaha kala duwan ee loo adeegsaday in dadka lagula dagaalamo oo isugu jira marna xagga caaطifada iyo ma aragtay bressure xagga psychology baa la saaray marna awood baa la adeegso waa la maquuniyey waxay isku dayda marna inay tiraahdo hooyada baa nahay oo xagga istictaaf oo ma aragtay calooljilecsi iyo waxaan loo fadhin bay meeshan ka adeegsanaysaa meeshanna awood baa la adeegsaday iyo muquunis iyo waxaan loo baahnayn meel kasta nooc kasta ee dagaal lala geli karo any type uu noqdo ayaa loo adeegsada dadka waqad aslama cuhmaan bn cafaan radi allahu canhu fii waqtin mubakir cuثmaan bn cafaanna waqti hore ayuu islaamay walakin lam yaصix qowluhu can nafsihi anahu raabic fi اlislaam lakin صaxiix maaha waxa ay dadka qaarkii ay wariyeen oo ah in cuثmaan bn cafaan markuu iska warramayay uu yidhi waxaan ahaa ninkii afaraad ee ugu horreeyey oo islaamay hadalkaa hadal صaxiix maaha wa aslama طalxaة bn cubaydillah طalxaة bn cubaydillah isna wuu islaamay waqtiga lakina tafaasiila khabari islaamihi laa tasix laakiin faahfaahinta laga bixiyey habkii uu ku islaamay طalxat bn cubaydillah iyadoona saxiix maaha wa aslama zubayr bnu cawaam zubayr bn cawaam asna wuu islaamay wa tuuxii riwaayaatu bnihi الصagiiri curwata alati lam yudrik الriwaayaةa can abihi mima jacala marwiyaatihi canhu murslaة bأna islaamahu tama wa huwa صagiir bnu ثamaaniya siniin riwaayaadka zubayr ibn cimaam uu islaamay riwaayaadka laga soo wariyey wiilkiisa yar wiil yaruu dhalo lagu maga curwa ayaa jira curwa marka aabbihii zubayr ma haleelin oo culimmada waxay ku xukmiyaan wax alla wixii curwo uu aabbihii zubayr uu ka wariyay inuu mursal yahay maxaa yeelay wuxuu zubayr ibn cawaam uu islaamay iyadoo curwo uu sideed sano marka uu jiro marka sideed sana uu jiro aabihii marka muxuu ka warin kara wax kama warin karo laakina xafiidahu hishaam ibnu curwa laakiin wiiluu awoowo u yahay oo curwahan markii aabihii uu islaamaya sideed jirka ahaa dhalay oo hishaam lagu magacaabaa yaquulu wuxuu leeyahay annahu kana bna sita casharata sana wuxuu ahaa awowgay markuu islaamaya lix iyo toban jir buu ahaa wa tushiiru riwaayaةu abi اlaswadi almursalatu ila tacdiibi cami الzubayri lahu biالnaari bisababi islaamih riwaayad laga soo wariyay abulaswad oo iyaduna mursal ah ayaa waxay tilmaamaysaa in zubayr adeerkii uu cadaabi jiray adeerkii baa cadaabi jiray oo uu ciqaabi jiray markuu islaamay taana way tilmaamaysaa walacala masdara hada alkhabari caa'iliy lianna aba اlaswada axadu ruwaati magaazi curwata canhu qad xadadat riwaayaة اlwaaqidiyi sinnahu xiina islaam bisabca casharata sana waxaana laga yaabaa masderka kan aanu hadda ka aroorayno warka aanu ka qaadanay mid familiyaara inuu yahay caa'ili oo markaa mid family ah inuu yahay maxaa yale abulaswad ninka lagu magacaabo ah ragga warinaya makaasida laga soo xigto curwa ayaa wuxuu leeyahay riwaayat اlwaaqidiyi waxay ku xadiday markii zubayr ibnu cawaam uu islaamiyay inuu ahaa toddobiyo toban jir buu ahaa wamiman bakara fi lislaami wamiman bakara fi dukhuuli fi lislaami dadkii ugu horreeyey islaamka soo gala waxaa ka mid ah khaalid ibnu saciid ibn caas baa ku jiray lakina tafaasiila qisati islaamihi lam tahbut laakiin faahfaahinta laga bixiyey markuu islaamayay qisada la xiriirtana maayaan sugnaanin xayثu tafarada biha alwaaqidiy maxaa waxa si gaara u wariyey ninka laleeyahy waaqidi marka wax laguma dul dhisi karo wcabdullahi bn mascuud xayثu xakaa khabara islaami dadkii ugu horreeyey ee islaamay isagaa ka hadlay marka markuu islaamay khabar buu noo soo xigtay wuxuu yidhi sida soo socota qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ghulaaman yaafican wiil yaroo dhallinyaro ayaan ahaa arcaa hanaman licuqbata bni abi mucaytin bimakkata ariban waxaan u raacay oo qowsaar u ahaa ninka cuqba la leeyahay maka ayaan marka qowsaar ahaa meeshaan ka shaqayn jiray aan ku ahaa fa ataa calaya rasuulu llahi sala allahu alay wasalam abubakrin waqad fara min almushrikiin waxaa ii yimid marka anoo meel ari la jooga oo qowsaar oo meesha ku raacaya abubakar rasuulka sal ly slm abubakar oo kasoo baxda ka soo baxsada markaa mushrikiinta marka cabdullahi ibn mascuud markaa muslim maaha fa qaala markaasu wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud marka waa qowsaar yaa ghulaam hal cindaka labanun tasqiina caana aad nagu waraabaysidniyo ma haysaa qultu waxaan idhi bu yidhi cbdullahi bn mascuud inii mu'taman aniga waxan waa laygu ammaanaystay walastu bisaaqiikuma idin waraabin maayo waxaan dad baa ii dhiibtay waa xoola dad ay leeyihiin kuma tasarufi karo waxay siin maayo saasaan ugu jawaaba buu yidhi qaala marka waxay yidhaahdeen rasuulkii abu bakr fahal cindaka min jidcatin lam yunzac calayha alfaxlu bacd ma haysaa oo mukula kula joogtaa mid ilka dhacsato oo weli aan markaa abaah gelin ma haysaa oo ma kula joogtaa qultu waxaan idhi nacamha markaa faataytuhumaa biha markaasaan u keenay faاctaqalaha abu bakrin radia allahu canhu abu bakr baa dabray wa akhada rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam addarca fadacaa rasuulkan candhadeeda intuu qabtay buu barya markaa ula dhaqaaqo ilahi subxana wa tacaala baryey faxafala adarcu markaasaa ay gaaxday oo caanihii baa meeshii soo buuxsamay wa ataahu abu bakrin bisakhratin muncaqira munkacira abu bakrna wuxuu keenay dhagax yar oo sidii weelka u samaysona dhexda ka qodan faxalaba markaasuu rasuulka sal ly slm lisay uma shariba wuu cabay huwa abu bakrin caanihii bay ka dhargeen uma saqayaani kadibna anay waraabiyeen uma qaala lidarci markaasuu la hadlo wuxuu yidhi uqlus war caano caanuhu la hadlo istaag faqalas caanihi markaa meeshaas ku joogsaday falama kaana bacd intaa markay dhacday kadib wiil cbdullahi bn mascuud ataytu rasuul allahi sal alla alay slm rsulka allaan u imid qultu waxaan idhi callimnii min hada alqowli اطayib yacni alqur'aan hadalkan wanaagsanad niw aad aqrisay ni wax iga bar faqaala rasuulu lahi sal lay slm rasulka alle marka wuxuu yidhi inaka ghulaamu mucallam waxaa tahay nin dhallinyara wax la baray fa faأkhadtu min fiihi buu yidhi maalintaa waan la fadhiistay afkiisa waxaan ka qaatay sabciina suura toddobaatan suuradood baa maalintaa ii meeriyey bu rasulka sal lay slm maa yunaasicunii fiiha axad oo qof maanta igu qabsan kara ama igula doodi karaay aanu jirin marka cabdullahi bn mascuud inuu noqdo qora'da inuu ka mid noqda marka lalama yaabayo wqad dakarat riwaayat lwaaqidiyi riwaayadii waaqidi laga wariyey waxa ay sheegtay ana cabdallahi bn mascuud aslama qabla dukhuuli rasuuli lahi sal ly slm daar alarqam inuu cabdullahi bn mascuud uu islaamay rasuulka intuusan gelin ka hor daarta lagu maca daaru larqam daaru larqam waa daar yar oo kacbada u dhoweyd oo lagu dhuuman jiray oo si dhuumaalaysi ashuunku adina laysugu iman jiray lagu tukan jiray oo ilahi subxana wa tacala lagu bari jiray caqiidada lagu akhrisan jiray wadakarat riwaayat ضaciifaة أkhraa annahu kana saadisa muslimin riwaayad kaleo iyadu nugayl uu ku jiro ayaa waxay tilmaantay inuu ahaa ninkii lixaad oo islaamay walaa shaka fi taqadumi islaami khabaab bn اlarad walakin lam yahbut waxaan shaki ku jirin khabaab bn arad islaamkiisuna aad aad u horreeyey marka qisadiisa dib lagu laabtay sida loo tacdiibay laakiin qisadaasu markaa ma sugnaanin annahu ma sugnaanin maxaanan sugnaanin annahu saadis waxaa sugnaan maha qisadiisa ma waxaanan sugnaanin weeye annahu saadisu sittatin fi lislaami inuu ahaa lixdii nin ee ugu horreeyey ee markaa islaamay inuu ahaa taa ma sugnaanin wakadalika taqaduma wakadalika taqadama islaamu bilaali alxabashiy bilaal islaamkiisuna inuu horreeyey waa arrin sugan wa kaana raqiiqan addoon buu ahaa uma ishtaraahu abu bakr abu bakr baa iibsaday wa actaqu markaasuu xoreeyey taana way sugan tahay waqad habata ana camaar bn yaasir aslama mubakiran waxaa kaloo sugnaaday camaar bin yaasir inuu waqti hore isna islaamay faqad qaala can nafsi isagoo iska warramaya ayuu wuxuu yidhi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam rasuulka allah ayaan arkay wma macahu ilaa khamsaةu acbudin wamra'ataani wa abubakr waxaan arkay rasuulka allah oo aanay la joogin ilaa shan addoommo ah iyo laba haweenaya iyo abubakr baa la joogay imise isku noqdeen waa sideed soo maha marka ibnu xajar casalaani wuxuu leeyahay nimankaa la tilmaamaya addoommada ah ee rasuulka waagaa la jooga waxay kala ahaayeen bilaal kow zayd bin xaritha labo caamir ibn fuhayre saddex abu fukayha ah isagana afar kan shanaadna waxay u badan tahay inuu noqdo shaqraan shantaa bay ahaayeen labada haweeney ee meesha la sheegana midna waxay ahayd khadiija tan labaadna waxay ahayd ummu ayman iyo abubakr sideeddaa bay ahaayeen waa hadalkan waxaa tilmaamaya camaar bin ibn mascuud waxaa tilmaamaya camaar bin yaasir baa tilmaamaya wa qaala ibnu mascuud marka wuxuu yidhi awalu man adhara islaama nink dadkii ugu horreeyey islaamkooda muujiyey sabcatun toddobay ahaayeen kow rasuulullahi baa ugu horreeyey abubakrin rasuulu llahi sala allah alay wasalam abubakrin wa camaar wa ummu hooyadii oo sumaya wa suhayb wa bilaal walmiqdaad radia allahu canhum ardaahum toddobadaa baa ugu horreeyey wa kaana camr bnu cabasa ninka le sulamiy ninkan isagana yaraa anahu raabic arbaca inuu ahaa afartii ugu horraysay islaamtay annahu raabicu arbacatin hum awalu lmuslimiin inuu ahaa ma aragtay afartii ugu horraysay isaguna uu ku jiray afartaa ugu horraysay qaala marka wuxuu yidhi falaqad ra'aytunii id daaka rubca alislaam waxaan is arkay maalinta inaan ahaa islaamka rubiciisa islaamku marka afar loo dhigay mid baan ahaa macnaha wuxuu ula jeedaa ninka afaraad islaama baan ahaa buu leeyahay inta jeeroo marka aan waxaan haynaa dhowr qiso nin walba uu anaa saddexey anaa afarey anaa saddexey marka waxaad dareemaysaa maxaa yar marxalo lagu jiro marxalo wax la kala oo ninkan iyo ninkan isma oga marka markuu yimaado rasulka sal lay slam maaha inuu sheega sirta uu yidhaahdo waxaan hayaa waad arki doontaa faahfaahinta markaan gaarno waxaa ila jooga hebelna uu soo islaam liiska qofka loo gudbin maayo maxaa waxaa la marayaa marxalo aad u adag wey nin walba marka wuxuu ismoodaa inuu isaga number one yahay inuu number two yahay inuu saddex yahay inuu afar yahay maxaa yeele waxaa la maraya waa waa siriyu lilgaaya waa extremely confidential in la gudbiyayo maha waa arrin khatarteeda leh marka waana sida hadda markii eh, jamacaadku dadka ay gelayaan oo kale oo hoos laysugu dhigo ama wa ama can bawaacihi islaami ama wixii keenay soomaha inuu islaamo faqad qaala wuxuu yidhi waa ninkee waxaan ka hadlayna camr bn cabasa waxa keenay inuu islaamay isagaa ka warramay wuxuu yidhi kuntu ana kuntu wa ana fi ljaahiliyati anoo jaahiliyada ku sugan adunnu ana annaasa calaa dalaala waxaan malayn jiray oo yaqiinsanaa haddaad labadaba ku fasirtid dadku inay lunsan yihiin anoo jaahili ah oo ba aanu isoo gaarin ayaa waxay iga dhaadhacsanayd maxay dadku inay lunsan yihiin wa annahum laysuu calaa shay inaanay wax caqiidaa ku taagnayn wa hum yacbuduuna ahnaam alawthaana maadaama ay awthaanta caabudayaan dad sanam caabudaya inay baadi ku sugan yihiin taabaan aaminsanaa bu yidhi isagoo iska warramaya kadib wuxuu yidhi iyadoo taa igu qufulan tahay samictu birajulin bimakata yukhbiru akhbaaran kadibna waxaan maqlay inuu maka ka soo daahiray oo dadka marka akhbaar la dhex maraya faqacadtu calىa raaxilatii faqadamtu calayhi kadibna gaadiidkaygii baan markaa aan aan fuulay markaasaan u tegay rasuulka sala allahu alay waslam meeshuu joogaan ugu tegay faidaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam mustakfiyan jura'aau calayhi qowmuhu markaasaa meesha waxaa ugu tegay rasuulku isqarinaya oo dadkuna aad aad ugu dhiiran yihiin oo noocan ma aan loo aaba yeelin oo ay raadinayaan oo ay rabaan inay dhibaato gaarsiiyaan rasuulkan uu meel isku nabay isqarinayaan u tegay buu yidhi fatalattaftu aad waan xeeladaystay xataa dakaltu calayhi bimakata ilaan marka meeshuu joogay uga tegey waan u tegay buu yidhi faqultu lah waxaan idhi maa anta adigu maxaa tahay qaala markaasuu yidhi ana nebiy nebi baan ah faqultu waxaan idhi bu yidhi wamaa nebiy nebi muxuu yahay qaala wuxuu yidhi arsalani allahu ilaah baa isoo diray qaala marka wuxu yidhi wabiayi shayin arsalak war maxaa lagugu soo diray qaala wuxuu yidhi arsalanii bisilati alarxaami wa kasri alawthaan waxaa lagu soo diray qaraabada inaan xiriiriyo asnaamtana aan burburiyo kow wa an yuwaxad allaahu laa yushrika bihi shay-un in ilaahay keligii cibaadada lala beegto oo waxna aan lala wadaajin qultu lahu markaasa waxaan idhi faman macaka calaa haada yaa arrinka kan kugula sugan yaa ku raacay oo kugu aqbalay qaala wuxuu rasulka sal ly sl arg hadalkiisu u gaaban yahay waa interview ilan markan markaas sir ku jirto xaaladdu ay xun tahay hadalkaaga waa inuu koobnaado xurun cabdun mid xoray mid addoonba way raaceen qaala wuxuu yidhi wa macahu yowmaidin maalintaa buu leeyahy waxaa hadlaya camr bn camase markuu sidaa i leeyahay dadka la jooga waxay ahayn abubakrin wa bilaalu wa miman aamana ilan xorun oo abubakra wa bilaal oo marka cabdiya faqultu waxaan idhi marka inii mutabicuka rasuul allah waan ku raacaya ninkan ilan baadi buu intaasuu baadigoob ku jiray xaqraadis buu ahaa wax nafsadiisa i ku degta ayuu helay wuxuu yidhi waan ku raacaya qaala marka wuxuu yidhi innaka laa tastatiicu dalika ywmaka haada niyahu camrow maantadan aad joogtid arrinkaa kuma dhacdid ma kartid buu yidhi alaa taraa xaalii xaala annaas ma waadan arkaynin camarow xaalkayga maanta siduu yahay haddaan ahay nebi maxamed sal alla alay wasalam iyo dadka ila socdaay ama dadkan maanta iga daba shaqaynaya sida xaalkoodu yahay xaaladii lama gaarin buu yidhi aad raaci lahayd oo bimacnaa anaaba bimacnaa e, maraya xaalad ah isqari walaakin narjic ilaa ahlik laakiin meeshaad ka timid iyo tolkaaga iyo deegaankaad ka timid niyow u laabo fa faidaa samicta bii qad dahartu faatinii haddaad maqashid inaan soo daahiray oo aan soo banbaxay in ay dadku ay ogaadeen dacwadeedu ay awood ay yeelatay marka i imow qaala marka wuxuu yidhi camar oo iska sheekeynaya fadahabtu ilaa ahlii tolkaygaan u laabtay buu yidhi waqadima rasuulu llahi sal allah alay slam almadiinata nebiganna wuxuu yimid madiinu yimid waa hijradii baa la gaaray wa kuntu fii ahli anna waxaan la joogay dadkaygaan ku dhex jiray fajacaltu atakhabaru alakhbaara marka waxaan guda galay inaan warka raadinayo wa as'alu nnaasa dadkana aan weydiinayo xiina qadima almadiinata nebiga sal alla lay waslam markuu madiine uu soo galay xataa qadima calaya nafaru min ahli yathrib oo min ahli lmadiina ilaa marka dambe koox wada socota oo ree madiine ah ilaa ay iga yimideen faqultu waxaan idhi ninkan mar war buu gaadaya waxbuu raadinaya waxaan idhi maa facala arajul aladii qadama almadiinata ninkii madiina yimid muxuu sameeyey bal iiga warrama warkiisa faqaaluu way ii jawaabeen waxay yidhaahdeen annaasu ilayhi siraac ninka dadka way ku degdegayaan dad badan baa u tegey waqad araada qowmuhu qatla dadkii uu ka dhashay nebi moxamed sal alla alay wasalam baa waxay rabeen inay dilaan falam yastatiicuu dalika way kari waayeen faqadimtu lmadiinata fadakhaltu calayhi markii hadalkaa la ii sheegay ayaa wuxuu leeyahay faqadimtu lmadiinata madiinaan tegey fadakhaltu caleyhi rasuulka markaa u tegey meeshaasaan markaasa haddana rasuulka sal alla alay waslam aan dib isu aan aan aan u haleelay buu leeyahay marka ninkan wuxuu aaminsan yahay marka camr bn cabas radia allahu canhu ardaahu ninkii afaraad oo islaami inu yahay qisada markuu ka sheekeynayo hadda marka taxliilan ula dhaqaaqayna wuxuu leyahy sheekh wayabdu waxaa muuqata ana rasuula اllahi sala اlla alay slm rasuulka alle lam yukhbirhu biasmaa'i saa'iri man aslam dadka kale ee muslimiinta ah magacyadu inuusan u sheegin wa inamaa sama aba bakrin aba bakrin wa bilaalan laba nin unbuu u shegay wuxu yhi abu bakr iyo bilaal faqad xirsan calى salaamati man aslam min aladaa isagoo aad rasulka sal l aad ugu dadaalaya inay qolyaha kale ee isaga liiska ugu qoran ee muslimiinta ah inuu dhib soo gaara isagoo ka baqanaya oo arrinkaa runtii aad iyo aad uga dadaalaya ayuu qariyey warubama liannahu inama aslama bacda ijaabati su'aalihi can man aslama yowmaidin waxaana laga yaabaa inuu ninka kan uu islaamay kadib markii ugaga jawaabay su-aashii ahayd yaa ku raacay uu yidhi intaabaa i raacday yowmaidin wa tacbiiru camr bni cabasa hadalka camar bn cabase hadda uu noo sheegay ahaa falaqad ra'aytunii id dakara rubaca alislaami waxaan is arkay inaan ahaa ninkaa faraad oo islaame inamaa huwa bixasbi ma badaa lahu waa sida isaga u muuqatay wa ilaa faqad kana cadad اlmuslimiina akara min dalik cadadka muslimiinta intaa way ka badnaayeen fi اlmarxala alati adharat fiiha qurayshu jur'ataha cala alislaam marxaladii ama waqtigii ay qurayshu dhiiranaanteeda ay muujisay islaamka ay ku dhiiratay وأdاha للمسلiمiن muslimiinta inay markaa dhibaataysan ay ku dhiiratay kama يduل qawlu rasuuli صلى اه علي sلم sida rasulka صل sl owraadiisaba ay muujinayso uu leeyahay alaa أlاa tarىa xاalي وxاal الناas mawaadan arkayn xaalada aan ku sugannahay iyo dadkan xaalkooda marka waxan lehy cمر bn cabasa نacم waa sida adiga aad mooday inaad tahay ninka afaraad rasuulka sal lla ly slm maalinta iyadaana kuma gudbin liiska oo dhan maxaa yaele marxalada la maraya waxayd marxalad siriya marka tafsiirka ah haddii hebel yidhahdo waxaan ahaa waqtigaa ninka saddexaad ninka afaraad waxaad ogaataa dadku inay aad isla socon oo la kala qarinayay maxay marxalad waxaa lagu jiray aan caadi aanan ahayn waana waxay ka mid tahay waxyaabaha loo baahan yahay markii marxaladaasoo kale la jooga wa mima yadulu calى ana almuslimiina kanuu mutamakiniina fi amri islaamihim waxyaabaha muujinaya inay mutakatimiin dheh wa mima yadulu calى ana almuslimiina kanuu mutakatimiina fi amri islaamihim waxyaabaha muujinaya inay muslimiinta islaamkooda qarsan jireen waxaa muujinaya ana aba dar alkhafaari ninka lagu magacabo radi allahu canhu kana yaraa nafsahu raabica alislaami ayضa wuxuu isu arkayay isagana ninka afaraad oo islaamay inuu ahaa waqad callala bacd اruwaati waxay isku dayeen culimmada ama ruwada ruwaadda qaarkood inay bushi bixiyaan tacaaruda kalaami abi darin maca kalaami camr bn cabasa isku dhicidda iyo isbaraambarka dhex yimid hadalkii abudar uu sheegtay ah inuu ahaa ninka afaraad oo islaame iyo hadalkii camar bni cabasa uu sheegtay oo ahaa ninka islaam ninka afaraad oo islaame fa qaala culimmada waxay yidhahdeen kilaahumaa laa yadri mata aslama alaakhar labadooda iskama warhayaan nima ninka kale ma ogeyn goortuu islaame abudarna ma ogeyn camar bni cabasa goortuu islaame camarna ma ogeyn goortu abudar markaa islaame mima yushiiru arrinkaa oo muujinaya ilaa ana mabda'a siriyati dacwati kana yuraaca fi bacضi الxaalaati xatى fi marxalaة الdacwaة aljahriyati tabca lima taqtadiihi maslaxaة الdacwaة الnaashiئة arrinkaa wuxuu muujinaysaa mabda'a ah in dacwadu aad iyo aad hoos loogu dhigo yani la siraysto in la ilaalinayo bacض الxaalaat xitaa almarxala aljahriya markaan tagnaa dacwa aljahriya xaalada waxaa ku soo maraya dacwada arrimaheeda aan meelaha lala imanayn oo la qarinayo wax kalena maaha waxaa arrinkaa keenay maslaxada dacwada dacwadan marka iyadu eh, hadda amaamudka ah ee bilowga ah ee iyadu markaa kor u kacaysa ayaa keentay maslaxadeeda waxay keentay in wax walbaba meelaha lala iman oo fagaaraha lala iman oo hoos markaa laysugu dhigo marka waxaan leenahay riwaayaadka kala duwan isma diidayaane nin walba ra'yigiisu ka hadlay islaamu ljin jinkii iyo islaamkiisa bucitha moxamedun sala allahu alayh wasalam licaalamay linsi waaljin nebiga waxaa loo soo diray labada caalam ee haqaleynka ah insi iyo jinba waa loo soo diray wاljinu kaa'inaat mustatiraة can andaari اlbashari fi اlasl jinkuna waa waa waxyaabo jira oo indhaha bini aadamka ka qarsoon wain kana lahum qudraة calى الtajasum الظuhuuri biashkaali mukhtalifa inkastoo awood ay u leeyihiin inay waxay doonaan iska yeelaan shakligay doonaan iska soo dhigaan mas buu iska dhigi karaa jinka bisad buu iska dhigi karaa bini aadam buu iska dhigi karaa wuxuu doonu iska dhigi karaa laakiin indhahana ma qabanayo inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xayثu laa tarawnhu ayad wa sidaa ويدل القرآن والسنة على أن نفر من الجن رأوا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بنخلة عاamدا إلى عكاaظ qur'aanka iyo sunada waxay muujinayaan koox jinka ka mida nafar markii la yihahdo waa saddex ilaa sagaal inta udhexaysa inay arkeen rasuulka sala allahu alayh wasalam oo jooga meel nakhla lagu magacaabo rasuulka markaa wuxuu kusii socdaa meel lagu magacaabo cukaaf meeshaas kusii socday waqad xiila bayna aljinni wa bayna istiraaqi asamci min asamaa markaana waxaa la kala teeday jinkii iyo maqalka acceska ay u lahaayeen samada samadii waxay kasoo xigan jireen waa tan axaadiida qaarkood ay muujinayso inuu jinka saa maadaama kathaafidiisu ay yar tahay saabay isu dulfuulaan oo saa markay samada markay tagaan ba waxay dhegaystaan malaa'igtii oo meesha ku shiray soo fadhida oo arrimaha qeybka markaa ka hadlaysa kelmad buu soo dafaya jinki jin kaleu gaarsiinaya markuu soo dafana waa tan laga soo daba tuuraya tabaaburo naareed oo annaga aan xidig baa dhacay oo gaala ku dhacan dhahana waa jin jin lasoo gama wey se usoo socdo kelmadiisay u socoto u socoto u socoto aakhirka markaa nin e, falaanfula oo kitaab gaablo u ka gaarsiinaya kii baa wuxuu leeyahay markaad u tegto tiraahda arrimahaasaa dhacay hal run buu kuu shegay ilan jinkaa u keenay sagaashan iyo sagaal beenood uu ku darootu rasulka sal ly slam yihi marka rasuulka sal ly slm bictadiisa ka hor samada waxay doonaan bay kasoo maqli jireen laakiin qur-aanka waa tinu inaa kunna naqcudu minha maqaacida lisamc meel ma aragta ay soo mahayn sidaa meeshaan fadhiisan jirnay maqaacida lisamci laakiin waxay yidhahan faman yastamic il'aana yajid lahu shihaaban rasada laakiin qofkii maanta isku daya inuu samada hadal ka soo dhufsado tabaaburo naareed oo diyaarsan baa loo diyaariya kaasaa lagu soo gami doonaa marka laga bilaabo waqtigii nebiga sal bicsadiisii samada waa laga xijaabay oo waxaa laga yaabaa si dhuumaalaysiya inuu mid ama laba ay ku tagaan kadibna lasoo gamo oo meesha iyagoo dhaa dhulka kusoo dhacaya oo gubanaya marka inay meesha yimaadaan kelmadna inay kasoo gaarsiiyaan bay u badan tahay marka waqtigan uu tilmaamayo ee jinku nebiga sal alla alay slam ay ku arkeen meesha lagu maca nakhla waa waqti laga celiyey inay samada wax ka maqlaan fa kaanuu yabxathuuna fi arjaa'i alardi can isabab markaasay meel kasta wareegeen waxay raadinayeen sababta war maxaa keenay samadii aan tegi jirin in laysu diido war maxaa keenay markaan kor aadnaba in lasoo tuuro maxaa keenay sababtii markay raadinayeen faاstamacuu ilayhi markaasay dhegaysteen nabiga sal اله alيه waslam wa huwa yusallii biasxaabihi salaaةa alfajr iyadoo nabiga sal اله alيه waslam saxaabada uu dujinayo oo ka bixinayo markaa dujinayo oo ka bixinaya salaata alfajr fa aamanuu bihi way rumeeyeen warajacuu ilaa qowmihi markaasay tolkoodii dib ugu laabteen meeshay ka yimideen faqaaluu marka waa tan waid sarafna ilayka nafra min aljini ystamicuna alqur'ana falama xadaruuhu qaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qowmi mundiriin marka ilahi subxana wa tacala suuradda uu kaga hadlayo xus nebigo goortii ay ku yimideen nafar min aljin qur-aanka markay dhagaysteen bay wuxu war aamusa waxaan caadi ma ahan kadib bay haddana soo digeen waa kan hadalkay bilaabeen waxay yidhahdeen yaa qowmanaa dadkeennow inaa samicnaa qur'aanan cajaban waxaan maqalnay qur'aan yaab leh yahdii ila rushdi oo hanuunka dadka tusinaya fa aamanaa bihi qur-aanka waan rumaynay walan nushrika birabbina axadan maanta laga bilaabo ilaa inta adduunka ka dhammaadana ilahay waxba la wadaajin mayno ilahay markaasuu rasuulka sal ly sl wuxuu kusoo dejiyey faanzla allahu calaa nabiyi wuxuu kusoo dejiyey qul uuxiya ilaya marka qul uuxiya markaasay soo degtay waxaa liii waxyooday anahu istamica nafaru min aljin koox jin kamid inay dhegaysteen faqaaluu inaa samicnaa qur'aanan cajaban markaan ay yidhahdeen qur'aan yaab leh baan maqalnay aayadihii tirada badnaa oo dhanna mawduucaasu marka ka hadlayaa wainama uuxiya ilayhi qowl اljin rasuulka sala اllahu alيyه waslm waxaa loo sheegay jinka hadalkooda loo sheegay walam yara rasuulu اllahi sala اllah alay slam aljina fi hadihi اlmara lakiin rasuulka jinka ma arkin lakin waa loo waxyooda waxaa la yidhi jin baa ku dhagaystay walam yaqra calayhim wainama aadanathu bihim shajara rasuulka sal ly waxba markaa kuma dul aqrin laakiin waxaa ogeysiiya geed baa ogeysiisay uma awxaa ilayhi uma uuxiya ilayhi khabaruhum markaasa waxaa loo waxyay rasuulka sal lay slam warkooda waxaa la yidhi warjin baa ku dhegaystay waqad xadadat riwaayatun mursalatun cadad aljinni riwaayad iyadoo mursala ah ayaa waxa ay xadiday tirada jinka rasuulka sal ly slm maalintaa dhegaystay wa annahum kaanuu tisca inay sagaal ahaayeen walam tuhbit annahum min jinni nasiibiin laakiin riwaayadda ma ayan sugin jinka maalinta rasuulka sal ly slm dhegaystay inay ahaayeen jinkii nasiibiin ka yimid ma ahayn wa bacda hadihi alxaadiثa dhacdadan kadib oo quluuxiya ay kusoo degtay daca aljinnu rasuula allahi sal ly slm maratan jinkii baa rasuulka u yeehay wa huwa mucaskarun biasxaabi khaariji maka isagoo asxaabtiisa meel maka ka baxsan oo mucaskara la jooga fadahaba macahum wuu raacay wa qara'a calayhim alqur'aana qur'aankana wuu ku dul aqriyey uma araa asxaabahu aahaarahum wa aathaara niiraanihim kadibna rasuulka sal saxaabadii intuu u yeeray bu wuxuu yidhi waa kan raadka ay mareen waa kan dabkii meelahan ay ku shiteenna waa kan waqad bayana shacbiyu shacbi marka wuxuu tilmaamay annahum qolyaha rasuulka sal ly slam u yeertay ee qur-aanka uu ku aqriyey kadibna uu tusiyey raadkooda meelihii lug ay dhigeen iyo dabka meelaha ay ka shiteen annahum wafdu jinni nasiibiin inay ahaayeen wafdigii ka socday jinkii nasiibiin ee rasuulka sala la alay slm markaa ku socday idan waxay ka mid tahay rasul la md sal ly waslam rasuulu thaqalayn buu ahaa waagaa dacwada waa la gaarsiiyey jinni insin waa la gaarsiiyey muslim qof aan la gaarsiin markaa malaha marxaladun waxay maraysaa marxala almarxala siriya oo bimacnaa waxaan u gudbi doonaa biidni illahi subxana wa tacala bad dacwa aljahriya markii kor loo dhigay oo lagala dhex baxay marxaladan hadda ay ku sugan tahay oo ashuunka adinka ay ka baxday tii waxaan ku beegi doonaa darsiga soo socda wa ilaahuna billahi towfiiq